بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإمام أبو عبد اللh محمد بن اسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bab العiyaadaة jوف الleyl wuxuu ku saabsan yahay alciyaada booqashada qofka xanuunsan la booqdo jawfa leyli habeenka gudihiisa habeenka dhexdiisa iyo xilli alla xilligu ahaadaba anaa wuxuu ka hadlayaa ciyaadat lmariid xilligii la ogaado qofka inuu xanuunsan yahay oy baahida iyo dantu keentaba waa la booqan karaa qofkiiba haddii habeennimo laga soo qayliyo oo la hebel baan garan la-aan bestii ah hebel baa xanuunsan waaga hanoo beriya la dhihi maayo waa la booqanaya qofki markaa u dhow iyo qofkii u sahlan tahay iyo hadba xaalada sidii ku suurowdo yani booqashadu xilli kastaba way furan tahay iyagoo la fiirinayo aadaabta iyo qofka la ziyaaranayo iyo ka ziyaaranayo baahidiisa ama tabartiisa iyo waktigiisa iyo sida uu u suura gashan ayaa la fiirinaya qaala xadathana cimraan bnu maysara qaala xadathana ibnu fadl ibnu fudayl maxamed ibnu fudayl ibnu khazawaan qaala xadathana xusein بن cبدالرحمن السلمي عن شhقيq بن سلمة عن khالد بن ربيiع qاala wuxuu yihi khالد لmا hqل xudayفة xudayفة بن اليمان رadي الله عنه markuu cuslaaday yani xanuunkii baa cusleeyey wuu xanuunsanaaye marka xanuunkii baa kusoo kordhay xudayfo waa xanuunsan yahay waa culus yaa layidhi samica waxaa maqlay bidaalika culayska haya rahduhu qowskiisii iyo qaraabadiisii iyo tolkiis iyo walansaaru ansaar ansaaru rasuulillaah yaa maqlay xudayfa saxaabiga qiimaha badnaa saaxibu siri rasuulillaah laqabkaas iyo naanaystaasi qof kale oo saxaabada hole ma jirto <clears throat> saaxibu siri rasuulilah wey <clears throat> marka macnuu ugu fadhiyaa saxaabigaa radia allahu canhu waa xanuunsan yahay haddii la yihi waxaa maqlay rahduhu waansaaru raadigiisii iyo ansaar baa maqlay faatowhu markaasay u imaadeen fii jawfi leyli habeenka gudihiisa iyo dhexdiisa u yimaadeen aaw cinda subxi habeenka subaxa agtiisa oo hoo siqdhaxaa ama muxuu ahaa suxuurta ah ama habeenka dhexdiisu ahaa bartamaha ama xagga suxuurta iyo salaada subax agteeda xilligaasa u yimaadeen qaala markaas xudeyfay wuxuu yihi markii lasoo loo yimid ayu saacatin haadihi ayu saacatin haadihi saacaddan waa saacadee waa xillima xilligan qulnaa waxaan idhi jawfu leyli waa habeenka dhexdiisii aw cinda subxi subaxa agtiisii baan hadda la marayaa waa aakhiruleil baan maraynaa saasay ku dhaheen faqaala wuxuu yihi ji'tum ma waxaad ma la timaadeen bimaa ukafanu bihi waxay lagu kanfi ma keenteen kafankaygii ma haysaan ma soo diyaariseen ya qulnaa jawfu leyli aw cinda subxi markuu ay dhaheen qaala wuxuu yihi acuudu billaah ilaahay baan ka magangalayaa min sabaxi naar subax naareed yani subax naareed qofbu xilli buu addunyada ka bixi xilligaas hadduu dhinto oo reeraha qaru noqdo waa berigaas subaxdaa inuu naar igu waberiisato oo naaga igu naara igu bilaabato oo subaxdeeda ay noqoto subax naareed ilahay baan ka magangalayaa habeen naareed iyo subax naareed iyo galab naareed qofba xili buu dhimani marka xiliga uu dhintay ama waa jana ama waa naar ama waa naar yaa ubilaabatay ama jana bilaabatay marka subaxan asaga ah ehe waaga uu soo baryaaye kafankeyga la diyaariyay xaaladeeda sidaan tahay ilaahu waa sube subax naar ka dhigin kadhig ka dhigan tahay acuudu billahi min salaaxi naar qaala wuxuu yihi jitum ma la timaadeen bimaa ukafanu bihi waxa laygu kanfo ma keenteen oo kafankeyga ma diyaariseen qofku markuu xaaladiisa ay culus tahay inuu isticdaadkii isaga iyo tajhiiskiisa uu xataa ra'yi ku lahaado oo xaggee lagu xabaalay iyo kafankayga ma la diyaariyey iyo biyihii ma diyaarsan yahay iyo muxuu ahaa arrimaha noocaas oo kale ah waa sii hadli karaa oo waxbay ku haysaa waxbay ku haysaa kafankiisa uu diyaarsan yahay qabrigiisa uu diyaarsan yahay dadka xabaali lahaa ay joogaan janaazadii iyo meeshii lagu tukan lahaa uu sii tasawuro uu sheegto waxaasoo dhanba waa waa wax u furan wey waa u furan wey marka wuxuu yidhi kafankaygii ma keenteen qulnaa waxaan nidhi buu leeyahay nacam haa kafankaadi waa diyaar qaala wuxuu yihi xudayfa laa tuqaaluu ha qaaliyeynina bilakfaani kafanka kafan kafanka ha qaaliyeynina oo wax fara badan iyo wax lacag badan iyo isku mashquulinina fa inahu in yakun hadduu sug u ahaado in yakun lii hadduu ii ahaado cinda allaahi ilaahi agtiisa khayrun khayr hadduu ii ahaado oo qof ahlu khayr ah ilaahay khayr la doona aan noqdo budilad budiltu waxaa laigu bedelayaa bihi kafankan maradaeeda wadaan khayra min wax ka khayr badan xariir iyo libaas jannada xaggeedaa ayuu ilahay igu bedelayaa haddii ilaahay khayrba ii garto dharadbax iyo dhar wanaagsan ilaahay baa igu bedeli wain kaanat iluqraa hadday midda kala tahay oo dhar muxuu ahaa khayrka xaggiisa aan ahayn dhanka kale hadday noqotona suribtu waa laiga siibayaa maradan iyo qeydkan aad igu duubteen salban siibid sariican deg deg badan siibitaan deg deg badan baa laiga siibi markaaba aboor iyo waxaa cunaya diidaankii baa cunaya xerigi baa cuni eber booyaan qofkii radi xumaan iyo naar baaba ku bilaabatayba waxa kafan iyo mara laga duubay xutari ma jirto sulibtu salban sariica yacni siibitaan deg deg badan ayaa markaaba laiga siibayaa buyiri oo markaa haddii dhar fiican iyo calalo wanaagsan iyo xariirra isma hayaan dadka ahlunaarka ah saxaabi marka jaliil radia allahu canhu ibnu saxaabiyin jaliil aad nabiga ugu dhowaa sala allahu aleyh waaalih wasalam ayaa sidaa u cabsanaya oo xaaladiisa bayna alraja walkhawf xaalada iyo xaaladaas yani damaano uu markaas siinayo oo janaan geli ma ma isma siinayo marka war walbaba in qofka muslimka ah uu xaaladiisa baqdi ka qabo cabsi ka qabo qaala ibnu idriis ba wuxuu yihi ataynaahu waxaan u nimid fi bacdi leyl ama wuxuu ahaa jawfuleyl ama aakhir eh, cinda subxi buu ahaa adiga bacd leyl iska dheh habeenka qaar saacado kamida ah. daciif isnaad wey xadiidka oo khaalid ibn rabiic ninka la yidhaahdo khaalid ibn rabiic majhuulun laa yucraf weyaan lama garanayo waa majhuul qala xadaثna ibrahim بn mndir xadaثna ciisa bn mgiiraةa an ibn abi diibin an jubayr bn abi salx an ibn shihaab الzuhri an curwaةa bn zubayr an caaisha radi allahu canha an الnabiy salى اlahu alيه ali wasalam qaala nabigu wuxuu yihi ida shtaka lmuuminu qofka muuminka hadduu jirado akhlasahu llahu ilaahay baa ka khaalis yeelo oo ka baabi'iya dembigiisa kamaa sida yukhalisu lkiiru buufinka uu u maaratay baabi'iyo u saafi yeelo uzuuliyo u zuuliyo khabad alxadiidi ah, birta wasakdeeda qofka jiran ee xanuunsan xanuunkiisaas ilahay wuxuu kaga baabi'in dembiga ida shtaka lmuminu akhlasahu llahu dembah dembigiisuu ilaahay subxaana watacaala ka baabi'inayaa oo ka saaf yeelaya oo ka tirtiri kamaa sida yukhalisu lkabi alkiiru kiirka waa buufinka de meesha biraha lagu buufiye ee mxuaha nimanka biraha garaaca ee tooriyaha iyo baangadaha iyo mindiyaha waxa sameeya iyo weelasha buufin baa layihahday leeyihin oo dabka ay saa ugu buufinayaan oo lagu afuufayo meesha afuufkiiba ku jiraa markaasaa birtii iyo waxaas oo dhanna xagga hore laga saari wax allaala marka dab birtii oo dabkii waa la afuufi oo si xoogla loo afuufayo oo aan dab saafi ah unbaa ku dhici markaa birti wax allaale wixii marka qashin ahaa oo khabath ahaa oo eh, muxuu ahaa ku dheganaa o dhan ba waa ka kacaya waa ka kacaya khabath alxadiidi birta maarata qashinkeeda iyo wasaqda saaran waxyaalaha isaga ee daxalka ah daxalkaasoo dhan baa ka kacaya saasaa qofkan xanuunka ku shidan ee sida buufinkaas oo kale lagu shidaayo intaa waxaa baaba-aya dembigiisu ilahi ku baabinaya subxana wa tacaala marka xanuunka iyo masaa'ibtana waa takfiru lisayiaat dunuubta lagu dhaafaa acmaashan saalixada ana waa rafcu lidarajaat darajooyin ba ilah ku koryeelay subxaana watacaala xadiidku saxiix weeyaan saxiix weeyaan ibn abi dunya yaa soo saaray dabaraani isagoo fi lawsat ibn xibaan fi saxiixihi qaala xadahanaa bishru qaala xadahanaa cabdullahi qaala akhbaranaa yunas can zuhriy qaala xadahanaa curwa can caaisha radia allahu canha can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalam qaala nabigu wuxuu yihi maa min muslimin muslim ma jiro yusaabu musiibo lagu asiibi oo musiibo ay ku dhacayso dhib baa gaaraya ama xanuun ahaataya ama musiibo kale ahaatayaaba musiibaa ku dhacday <clears throat> wajacin baa ku dhacay xanuun aw maradin ama jiro ilaa hadday dhacdo musiibada ama jiro iyo xanuun wuxuu adaba ku dhacday xataa xusnigii iyo hamigii iyo hamigii waa kasoo maray ilaa kaana kafaara dembi dhaafay u noqonaysaa kafaarata dunuubihi dunuubdiisaa lagu dhaafayaa xata shawka xataa qodax yushaakuhaa qofka lagu mudaayo awin nakba xataa turaan turo qofka intuu turaan turoodo fartiisi iyo laga yaaba inay waxgaaraan oo dhiigaan ajir iyo hawaab buu ka helaya oo dembigiisa lagu dhaafi oo kafaara way noqonaysaa kafaara gud bay u noqon qofka markuu turaan turoodo laakiin markaaba waxaa weeyaan inuu sabir raaciyo oo uu niyadda gashado inuu ajir ilahay ka siinayo camal iyo ixtisaab ay ka noqoto oo inaa lilahi wa raajicuun iyo bismi illaahi iyo hadal wanaagsan afkiisa ka soo baxdo saasaa fiican oo un kah iyo ha una marinin oo adagtaa sidii qofka ilaa kah markao dhan kadib baa laga yaba inu xasuusto marka waa inuu bismi illaah iyo mxuaha hadal wanaagsan uu dhaho ninkii saxaabiga ahaye lagu dhuftay war dhabar u dhuftay xas yidhi oo kale hadduu bismi illahi lahaa baa la yidhi malaigta la boobi layd marka qadaxdaa mudday turaan turaa ku dhacday xanuun wuxuu ahaadaba kafaara dembigiisaa lagu dhaafayaa waa ilahay fadligiisa iyo raxmaddiisa subxaanahu wa tacaala camal adi aadan la imaaneen oo misiibaadka iyo aafaadka iyo aalaagaa socda ee dhacaya ilaahay ajr dembi kaaga dhaafa subxaana watacaala saxiix wey xadiidku asaguna fi saxiix muslim kusugan yahay bukhari muslim labadaba way soo saareen qala xadathana makiy bn ibrahim qala xadathana jucayd ibn cabdiraxman can caaisha binti sacdin ibn abi waqaas ana abaaha aabaheed sacd bin abi waqaas sacd binu maalik azuhri qaala wuxuu yihi ishtakaytu waan jiraday bimakata maakaan ku jiraday shakwan shadiida xanuun darar ayaan jiraday shako waxaa lagu liana alinsaan yashtaki waan xanuunsanahay meesha xanuun buu dhihi dhibna ma laha qofka haddii unan amuurno marka aynan ahayn inuu sabir la-aan ay ka tahay oo ilaahay una ku raadlihan qadarkiisa xanuunkiisa uu sheegay dhibaata male marka waan xanuunsaday shakwan shadiida xanuun aad u daran baa xanuunsaday buu yidhi markaasuu u maleeyeyba inuu tu u dhibanay inay tahay geeridu inay tahayba fa jaaa nabiy annabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa u yimid rasuulka calayh salaam yaa u yimid yacuuduni yacuuduni isagoo waa caadada nabiga alayh salam ee uu booqan jiray saxaabadiisa qofka xanuunsan faqultu waxaan ii ya rasuul allah rasuul allow inii atruku maalaa xoolaan ka tegaya wa inii lam atruk kamana tegin ila bnatan waaxid hal gabadh mooyeen gabadha caaisha aabaheed hadda ka warinaysa hal gabadh bas yaan ka tegaya afa uusi yani wax awlaadu sulbi ah oo ehlulfarad ah ayaaba laga yaaba awlaadu sulbi baa laga yaabaa ilaa qaraabuu lahaa afa uusiiba dardaarmaya bihuluthay maali xoolahayga saddex markii loo qaybiyo laba ma dardaarma akthar min nisfin waa nis ka badane wa atruku hulutha ma ama ka tagaa saddex meelood oo meel qaala nabig wuxuu yihi laa maya ha ka tegin xoolaha yaree weliba intaad dardaarmayso yaree qaala uusii nisfa marka nis baan dardaarmaya sadexxoola inti laba loo qayb meel aan sadaqaysto wa atruku laha nisfa gabadhana aan nis ooga tago qaala wuxuu yihi nabigu laa maya qaala fa uusii bihuluthi saddex meeloodoo meel markaa dardaarma wa atruku lahaa thuluthain thuluthain aan oga taga saddex meeloodoo labo qaala nabig wuxuu yihi athuluthu wathuluthu kathiir athuluth marka waa lagu ogol yahay waana badan yahay marka waa waxaad garanaysaa qofka markaa dardaarmaya wasiyadiisa oo idin lama lama fulinayo mana aha dhammaanteed wax la ogol yahaye sharciga wuxuu xadeeyaa la rabaa saddex meeloodoo meel kama badin karo dardaarmada laga aqbali maayo ayib warafadiisii iyo dadka xoolaha iska lahaa bay utaalaa arrintaas y utaalaa kuwaas utaalaa hmm. ayb athuluthu wthuluthu kathiir aayaddii qur-aankeeda ilaahay uu yihi min bacdi wasiyatin yuusii bihaa ow dayni yuusii bihaa waa muطlaq marka asunatu tuqayidu mulaqa qur'aan tuqayidu mulaqa qur'aan qur-aanka mulaqiisa sunadaa qayda oo min bacdi wasiyatin yuusii bihaa dardaarankiisii u dardaarmay kadib baa la dhaxli yuusii bihaa iyo yuusaa iyo marka dardaarankaas in uunan ahayn mulaq calaa idraaqihi ee lagu xadeynay lagu qeynaya thuluth saddex meeloodoo meel ayaayaa loogelyahay waxaa kaloo laga qaadanayaa tiradan thuluthka waa xaddu lkathra iyo qilada tirada badan iyo tirada yar waxaa faasiloo kala saaraysa thuluthka kala saaraya wixii thuluth ku joogo ka badan waa kathra wixii ka yar saa wey uma wadaca yadahu nabiga gacantiisa wuxuu dejiyey calaa jabhati aniga wejigayga rasuulka alayh الsalaatu wasalaam yaa wejiga gacanta iga saaray oo gacantiisii barakaysneed buu wejiga ka saaray uma masaxa wejhi wejigaygii iyo wa badniga calooshaygi buu saa u masaxay nabig gacanta saa u mariyey uma qaala wuxuu yihi allahuma shfi sacdan ilaahu sacad caafi wa atima lahu u dhammaystir hijratahu hijradiisina markuu nabiga soo booqray alayh salaam buu intuu ooyey yaa wuxuu yihi nabiga maxaad u ooyeysaa markaasu wuxuu yihi khashiitu an amuuta biاlardi alati haajartu minha kamaa maata sacad ibna khawla sacad bina khawla sidao ugu dhinto oo kale yaan ka baqaayaa dhulkii aan ka hijrooday inaan ku dhinto lakin ilbas sacad bin khawla kadhijir markaasuu nabiga alayh salam intuu gacanta wejiga iyo calosha ka mariyay wuxuu yihi allahuma shfi sacdan waatmilhu hijrta hijradiisi ilah u dhamaystiro maka waa meeshuu ka hijireye yuuna ku dhimanin meeshii uu hijrooday madiina ilaahay maratay iyo dhulkii hijrada ayuu markay jeclaayeen nabiga iyo saxaabadiisaba qaala famaa ziltu kama zuulin ajidu inaan helaya barda yadihi nabiga gacantiisa qabowgeeda calaa kabadii aniga beerkeyga fii maa yukhaalu ilaya sida haddaba la ii tusaayo xata saaca ilaa saacadan ilaa xilligan buu leeya waqti dambe ka sheekeynaya qabowgii nabiga gacantiisa weli xabadkaygii xabxabkii iyo qabowgii iyo barakadii iyo qabowgii calooshaydan ka dareemayaa buu leh iyo beerkaygii waa nabiga taabashadiisa sala allahu aleh waali wasalam caafimaadna markiiba uu helay oo xanuunki o dhan ba nabig ninka isagaa marki waa laga qaado waa kii bogsaday waa kii hadi saaxib alfutuuxaat qaadisiye iyo ka qayb galay radia allahu canhu wa oo nabiga caleyh salaatu wasalaam uu yihi inaad noolaataan rajo ka qabnaa oo dadna ay kaa faa'iidaystaan dadna ay maaratay dhibaatadaada iyo gaaladii iyo wixii ad la dagaalamaysay lagugu dhibo xadiid saxiixa wey xadiidka ayb marka waxaa laga qaadanayaa wasiyaada qofka markuu dardaarmi ahlucilmiga inuu kala tashado oo wixii dardaarana iyo wixii u banaan iyo waxaan u banaanayn ay u kala cadeeyaan sidaasaa fiican o ilaa waxaa dhici karta inuu qofka ku dhaco yani dembi inuu ku dhaca dhici karta faman khaafa min muusin janafan aw ithman faaslixa baynahum falaa ithma caleyh qofka dardaarankaas qofka ag fadhiya hadaladiisa inuu iska raac maaha inuu iska raac maaha waa hebel oo xanuunsana hebel ku celina la dhihi maayo dhga inuu dhaho hebel waxaa la siiya mid hebel hebel waxaa la siiya hebel waxaas laga celi hebel dadka wasiyada ba iska lahaa dhaxalka ba iska lahaa miiraadka iska lahaa nabiga alay slam wuxu laa wasiyata liwaarithin qof dhexlaaya oo dhexalka wax ku leh waxba loo dardaarmi maayo saasuu nabi sala allah alay wasalam marka waa loo waa laga reebaya maya baa laleeyahy oo arrinta kuma banaana dembi weeyaan cadaalad samee qaala alimaamu albukhaari raximah llah baabun wuxuu ku saabsan yahay yuktabu lilmariid qofka mariidka waxaa loo qori maa kaana yacmalu wuxuu samayn jiray walxaal huwa saxiixun u caafimaadsanaa qofkan hadduu qof wanaagsan oo muwaatib cibaadada ku ah uu ahaa cibaadada u daa'imi jiray salaatu buu tukan jiray soomkii sunnada ahaa khayrkii qiraa'atu lqur-aankii wardigii u lahaa hadduu xanuunsado waa loo qoraya u soconaya malaigta waxaa laleeyahay ka gooynin haka gooynina laleeyahy uqora wahada fadl llahi subxaanah watacaala camalka oo la daa'imo oo niyad wanaagsan oo diimo aana la wato fadliga ay leedahay bay kutusaysaa <coughs> haddaa shayga khayrka ka daa'imto kaagoy maayo xataa markay cudurdaar iyo dhibku soo gaadho kaagoy maayo laakiin qofka hadduu mara sameeyo mara ka tago waxba markaas ma helayo sidaa wey mafhumka xadiidka qaala xadathana qabisa bn cqba qala xadathana sulayman sufyaan can calqama bn martadi can qasim bn mukhaymira can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu canhuma can الnabiy salى الlahu alيه wasalam qaala maa min axadin qof ma jiro yamradu jiran ilaa kutiba low waxaa loo qoraya mithlu ma kaana wuxuu ahaa yacmalu kii sameeye oo kale walxaal huwa saxiixun uu caafimaad qabo isagoo caafimaadsan wuxuu samayn jiray oo kale ayaa loo qorayaa inuu sameeyey biniyatihi saalixa niyadiisa wanaagsaneed iyo marka uu caafimaadka lahaa siduu camalka u daa'imi jiray xadiidkuna xadiid saxiixa weeyaan oo axmed ah iyo xaakim fi lmustadrak saxiix wey xadiidku <clears throat> waxaa kaloo lamid markaa qiraatu quraankii iyo salaadukashadii iyo soonkii iyo cibaadadii kale dhan waa waa usoconaysa way ka dhiganta qaala xadathana caalim maxamed bin lfadl qaal xadathana saciid binu zaydin qaal xadathana sinan abu rabicata qaal xadathana anas binu malik radi allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal maa min muslimin muslim ma jiro ibtilaahu allah ilaahay uu imtixaamayo fii jasadihi jirkiisa oo ku sabrayo ku sabraaya oo masaa'ibta qofka marka ay laga hadlaayo qofka muslimkaa marka hore nasal allah walcaafiya buu leehay ilahay caafimaad buu weydiisanay markay ku dhacdase sabirkaa imaanaya walidalik nabig alay sl nin wuxuu maqlay allahuma ajcalnii min asaabiriin ilah kuwa sabra iga dhig buu leehay markaasuu nabig alay slam wuxuu yihi sa'alta allaha alibala ilaahay baad ibtilaa iyo imtixaan weydiisataye fasal ilah alcaafiya oo markaad le ilah kuwa sabre iga dhig maxay ka dhigan tahay musiibo igu rid deen aan ku sabre saas ka dhigan tahay musiiba igu rid aan ku sabre marka hadhihin ilahay kuwa sabre iga dhig marka hore hadhihine ilaahayow ibadbaadi dheh markii uu ku badbaadiyana ku shugri markay musiibada dhacdo markaasaa la rabaa sabirki inaad ilahi subxaana watacaala aad weydiisato laakiin marka hore adoo balaayaba kugu dhicin ilaahu sabirna wa arzuq yani musiibadan ku sabirno hadhihin taa waxay ka dhigan tahay inay horta wixii sabirka keeni lahaa uu kugu dhaco oo sabaarto ah, maa min muslimin ibtalaahu llahu fi jasadihi ilaa kutiba lahu waxaa loo qoraya maa kaana yacmalu fi sixatihi markuu caafimadsana wuxuu samayn jiray maa kaana mariidan markuu jirana loo qoraya fain caafaahu hadduu ilaahay caafiyo nahu qaal casala hadduu caafimaadana intu jirana o dhan wixii u socday hadduu caafimaadana casala iyo kasala labadaba way jirtaa ah, casalahu ilaahay wuxuu kor u qaadaa hanihiisa ah, yani eh, dadka u muujiyaa ammaantiisa iyo hanihiisa casalahu wanaaga eh, markuu caafimaado eh, dembigiisa waaba la dhaafay haddii uu dambigiisa la dhaafay isagoo jiran jirad lagu dhaafay waxaa marka soo baxaysa xusnu hanaa ammaan wanaagsan ammaan wanaagsan buu ilaahay u ziyaadinayaa casalahu markii la dhaway min alcasr baa laga keenay macanaa waa waa diib hanaa ammaan wanaagsan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala dadka dhexdiisa u ugelinaya oo udgo wanaagsan radiib ah wanaagsan kalcasali xuluwan xagga macaanka malabka la macaanay soo maaha dadkiiba ilahay u macaaneyn baa laga wadaa ilahay u macaanaynaya qof wanaagsan oo tayiba ah, oo wanaagsan oo amaan iyo fanaa dadku leh ayuu noqon haddii la dhoo kasalahuna ilaahay baa dhaqaaya wey dembigiisu dhaqaya wain qabadahu hadduu ilaahay oofsadana qufira lo waaba loo dhaafi oo xanuunkaa u dhintana ilaahay baa u dhaafaya xadathana musa qaal xadathana xamaad binu slm can sinan can anasin can nabi sal sl mila wzaada qaala fain shafaahu casalah hadduu ilaahay u caafiyo o u bogsadana casalahu yani wuxuu ilaahay kor ugu qaadaa oo ufaafiyaa amaan wanaagsan casala xadiidku xasanu صaxiix qala xadathana qura bnu xabiibi qala xadathana iyaas bin abi tamimata an caطaa bin abi rabaxin can abi hurayrata qaala jaat اxuma jaat اlxuma jaad waxaa timid alxuma qandhadi qandhada waa shay iska xanuun oo jiro oo iska macnawi oo la arki karin laakiin carad iyo athar iyo saameyn leh saameyn bay leedahay qofka hayso waa dareemaya kuleelkeedana waa la dareemi ayagiibaaba hadlaysa maanta ilaahay qudradiisi awooddiisa xo amiruha kamaa ja wii layii bay lamid tahay waxyaalaha mutashaabisida waa sidaa lagu socodsinaya jaat alxuma qandhadii baa timid ila nabiyi nabiga alayh salaam bay u timid faqaalat waxay tidhi ibcathnii waxaad ii dirtaa ilaa aathari ahlika ehelkaada kuwaad oogu doorasho badan tahay khayrka cindaka agtaada aathar ehlik kuwaad dooranayso ee u jeceshaha ehelkaada kamidka kuwa marata idir fabacathaha ila ansaar ansaar buu diray lianna ansaar hum shicaar wannaasu dithaar low salaka annaasu waadiyan aw shicban wasalakat ilansaaru waadiyan aw shicba fasalaktu waadiy alansaari wa shicbi ku dhihi jir nabig alay salaam ana minkum wa min wa mini marka ansaar dadkaan u doorayo wax walba en u dooray ee nolosheyda almaya maxyaakum walmamaatu mamaatukum waa ka dhihi jiri haddaan noolahay idinkaan idin nool haddaan intaan idinkaan inugu dhexabaali marka wuxuu yihi ansaar baa hadda idin dooray fabacatha ilى ansaar buu u diray fabaqiyat markaasay qandhadii waxay ku baaqi noqotay calayhim reer ansaar sitata ayaam lix maalmood iyo walayaaliyuuna iyo habeenadoodii yaa wax ansaaro soo baxa la waayey qandhadii guryahooda intay u gashay yay ku habsatay markaasaa wax qandhaysan oo taahim wax kale la waayey fashtadda dalika calayhim arrinkii baa ku daraaday qandhadii baa aad ugu daraatay xanuunkii iyo calaacalkii baa isla yeeray fa ataahum nabigu u yimid fii diyaarim guryahoodiiba ugu yimid inuu marka u duceeyo oo xanuunkan iyo waxaan ilaahay uu ku rido xanuunkan haddana laga looga duceeyo fashakw dalika iley markuu nabigu u yimid ataahu fi diyaari fashakw dalika iley arrinkiiba u sheegteen waxay dheen wax soo baxay bale reerkii waa wada qarnaysan yahay fajacala nabiyu sala alla alay slam yadkhulu daaran daara guri guri buu nabiga u galay wa beytan beytan qolqol buu u galay yadcuu lahum isagoo u duceynaya bilcaafiya ilaa caafimaad buu u duceynaya cudurkii inuu baxo cudurkii ilahay ka saaro ayuu ilahay uga baryaya ilan hadda inay dembigooda la dhaafo oo ajir iyo thawaab ay marka helaan oo rifcatu darajaad ay helaan ayay xanuunkii ka heleen laakiin xanuunkii haddana inuu ilaahay ka qaado subxaanahu watacaala buu nabiga ilaahay baryaya ilahu caafi falamaa rajaca markuu nabiga alayh salaam soo laabtay oo saxaabadii ansaarta ku wareegay qolqol ugu tegey ilaahay u baryey oo xanuunkii ilaahay ka qaaday tabicatu waxaa soo raacday nabigu imraatun minhu haweeney kamida ansaar oo nabiga uunan marin faqaalat waxay tihi waladii bacathaka bilxaqi allah xaq kula soo bixiyaa ku dhaartay inii aniguba lamin alansaari ansaar baan kamid ahay wa inii abi abi aabahayba lamin alansaari buu kamid ahaa fadcu iyahay ii bari kamaa dacwta lansaara sad ansaar dacwta lilansaari saad ansaar ilahay ugu bariday qaala nabigu wuxuu yihi maa waxaad rabto waa lagu yeeli in haddii aad rabto dacawtu ilaahay baan ku baryaya an yucaafiki inuu ku caafiyo oo ducadii baad sidaa kuwa waad bogsani wa in haddaad rabtona sabarti waa sabraysaa walaki ljanna jannaad leedahay doqandhadan iyo xanuunkan iskaga sabarto qof iska xanuunsanoo bushaania iska ahaato kadib jannadii madmuun jannadii baa yaad lagu damaan qaadi oo aljanata laguu bishaarayn qaalad waxay tihi bal asbir waa sabri jannada wax walba oga qaalisan wax kale oga muhiimsan walaa ajcalu ljanata jannada ka dhigi mahayo khadara wax aan la fili karin waxaan la filan karin khadarata wuxuu ka wada mukhaadara mukhaadara oo waxaadan hubin inaad heli iyo inaad heli doonto aada hubin baa mukhaadara la laa ajcalu ljana jannada ka dhigi mahayo khataran waxaa la hubin ka dhigi mahaye ayadoo la hubo oo ligu bishaareeyey ayaan rabaa haddii hadda ay tirahdaa lii duceeyo jannadii marka waxaa weeye kafila kafado inay ehlu janno noqon oo khaatoodu hagaagi in kale oo ehlu shaqaawe noqon lama yaqaano laakiin hadda waxaa lii janno laisku hubo oo bishaaraha qabso haddii kalaa dee nasiibka nasiibka markaas waay tir maya waan sabri oo jannada ka dhigi mahayo khataran a mukhaatara mukhaatara iyo raa ka dhigi mahaye waxaan la hubine jannadii baan iyadoo lhobaan qadan saxiix weya xadiidka xadiidka saxiix weeyaan qofka xanuunka iskaga sabra oo ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku riday ku sabra janna iyo ajir iyo thawaab buu helayaa kii isdaaweeyo oo caafimaad raadsado oo cilaaj raadsado xagga u orda xagga u ordana asaguna hade waa u banaan tahay oo caafimaadka tadaawi cibaad allah ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam yiri marka xanuunka hadduu ilahay kaa caafiya oo kubogsiiyana de waxaa weye ajir kuu socday ama kafaara gud kuu socotay waa kaa istaagtay haddana camalkaaday ku xidhantay adiga camalkaada waay wa an cataa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal maa min maradin jira ma jirto yusiibunii buu lehy abu hurayra marad iyo xanuun igu dhaco ma jirto oon axabu ilaya ka jeclahay min alxuma qandhada inta xanuuna qandhada u jeclahay buu yiri maxaa yeeley liannahaa qandhadu tadkhulu waxay geli fii kulli cudwin xubin kastao midni xubneeya kamid a ah. qofka hadduu qandhado wada taahaya xanuun jidhkao dhan wada maro waayo meel qof waa qandhaysan yahay madaxa kaliya ku xanuunayo ama kulul lama dhahayo jidhkiis oo dhan baa kulul cidida ilaa madaxa intaasaa qandhadiiyo shidaysaa gudaha ka gelaysaa gudahay ka geli oo soo maray waxay kala gelaysaa maqaarka iyo hilibka ayay kala geli markaasuu qofka shidmacan u shidmaya marka qanaana u jeclaayo xubin walba way taaban hadday xubin walba taabatana xubin walba dembigeedii baa la hoobin saas ka wada wa ina allaha caza wajal yucdii wuxuu siiya kula cudwin xubin kasta qisdahu nasiibkiisii min alajri uu ku ayuu xubin walba ilaahay siraya oo meeshii ku xanuuntaba xanuunkii wuxuu la baxayaa oo qaadaya oo baabi'inaya oo kafaara ku tahay dembi dhaaf iyo dembigaa lagu dhaafayaa xadiis saxiix isnaad weeyaan waa athar abu hurayra radia allahu canhu ardaa hadaladana oo hadalada ay dhahaan marfuuc xukman xugun ahaan marfuuc wey xadiidku qaala xadathana maxamed bnu yuusufin qaala xadathana sufyaan an acmash an abi wail an abi nuxayla waa saxaabi radia allahu canhu abu nuxayla qiila lahu waxaa lagu yihi udcullahi ilaahay bari qaala wuxuu allahuma nqus min almarad ilaahu maradka iyo jirada naga nusqaami walaa tanqus ha nusqaamin min ajri ajirkana ajirkaasay u tareebayaan oy jecel yihiin oy ku dhagaayaan oy rabaan isagoo kaamila oo mawfuura ay helaan ilaw xanuunka naga dudci ajirki iyo hawaabkana hanaga nusqaaminin faqiila la waxaa lagu yihi udcu udcu ha ducayso ducaysa haddana bari faqal allahuma ajcalnii min almuqarabiina ilaahu kuwa muqarabiintaa ah ee u dhow ilaahay kuwa asagaa ilaah ugu dar a ruux iyo reexaanka iska leh ee jannada naciimka iska leh muqarabiin wajcal ummii hooyadeyna waxaad ku dartaa min alxuur ilciin ku dar xuur ilciin markii janno la tago janno markii la tago haween oo dhan xawrlaciin wixii ahljanah xawrlaciinta dhinac ka galayaan kuwo inshaa lagu sameeyo dib loo hagaajiyo oo hadday maaratay adduunyada gabdhihii joogay ee da-dooda ay weynaatay ina anshaanaahuna inshaan wajacalnaahuna abkaara curuban atraaban bay noqonayaan intii dib loo hagaajiyo oo gabdho gashaantiba soddon iyo saddex laga dhigo ayaa waxaa laga dhigayaa gabdho habaysan oo aad iyo aad u habaysan bay noqonayaan curub atraab mamaana curuban muxabibaat liaswaajihina atraabna isku da isku da thalaatha wa thalaathiina baa lagu qiyaas yaa lagu sheegay saddexiy soddon yaa lagu sheegay nacam kawaacib xagga thadyiga wey xagga thadyiga oo u adag yahay wey oo ag taagan yahay waa la jecel yahay oka marka hooyadina xoornacinta ilahay ugu dar ayuu yihi manaa jannada ii geli wey jannada ilahay ii geli wey hooyadina jannada gasho waalidka jannada ugu duceysa wey saxiixulisnaad meel kale wax ila joogo mar haweenu dhexgaasi iyaga u safarayaan <clears throat> kuwa lagu abuuray xawrulcinta oo lagu abuuray jannada iyo kuwii kale ee cibaadada iyo khayrka iyo jannada ilaahay uu ku geliyeyna ayaguna waxaa wey xawrulcin bay noqonayaan kuwaasaana ka fadli badan kuwii lagu dhex abuuray jannada kuwana ka fadli badan maxaa kuwan camal bay la yimaadeen sabab bay la yimaadeen daacay la yimaadeen takliif iyo mashaqo iyo culays la saaray bay imtixaanka ka gudbeen kuwana dee ilaahay halkaas uba u gartay oo sidaasaa lagu abuuray marka qof caamil oo shaqeeyey iyo qof kale isku mid ma noqdaan xadaثna mسدد بن مسرdi qال xadaثna yaحyى عن cمrان بن mسلم abي bkri qال xadaثnii cطا بن abi رbاxi qاal qaala lii iبن cabaas ba wuxuu igu yihi alاa uriyaka maan ku tuso imrأaةn haweeney min ahli الjنة ahl janaha kamida ma ku tusaa qultu bela itus qaala wuxuu hadihi اlmarأaةu sawdaa haweeneydaas madow umu zufar baa la dhihi jiray umu zufar gabadhaas madow ma wasmaha sucayra sucayra alasadiya xabashiya hadihi اlmarأaةu sawdaa atat inabiya nabigay u timid gabadhaa madow sala allahu aleyh waali wasalam nabigay u timid fa waxay tiri inii anigu usracu waa laylagdaa waan suuxaa oo markaasaa dee xiska ka tegaya qofkii oo beelu ku dhacay iyo goor u dhacay war uu iskuma hayo xanuun aad iyo aad udhib badan weeye nasal allah salaamatu alcaafiya usrac waa laylagdaayo wa inii markii aan suuxana atakashafu waan faydmaa oo qofkii dee wuu galgalan oo acsaabtiisii wixii o dhan marka ay wax ku dhacaan oo dimaaqii wixii o dhan xanuun uu iqbaa ku dhaco miyir ka tago waxaa weeyaan waxba iskama ogo marka cawradii baa faydmi fadcu llaha lii ilaahay ii bari ducadaa hore dalbaysa waa cudurkao dhan ilahay inuu ka qaaday baryaysa ilahay xanuunka baa iga qaade qaala nabigu wuxuu yihi ishiti haddaad rabto sabarti waa sabraysaa waa maalmo yaroo koobane walaki ljana jannaad leedahay oo dhibkaas iyo xanuunkaad ku sabartay ilaahay fabashir saabiriina baad soo gelaysaayo inamaa yufa saabiruun ajrahum bigayri xisaab baad soo gelay oo ilahay ajirkaadi oo kaamilu ku siin wainshiti haddaan rabtana dacawtu llaha ilaahay baan kuu baryaya an yucaafiyaka inuu ku caafiyo oo ku bogsiiyo oo adde markaas dee camalkaadina unbaan la fiirin laakiin damaano ma haysatid janna laguma damaano qaadi karo fa waxay tihi asbiruu waan sabrayaa ma jirto wax dhahay xanuunkii aniga xanuunka wa laiga qaado janna loo bishaareeyo janna geli ilaa ilaa waa sabraya qofka maalmahan yarka ku sabir ku sabir oo laga bixi doonaayo awey dadkii muddo muddayurma shirkadda waa dhamaanaya waa la dhamaanaya waa maalmo yaroo kooban kumanaan sanaad aakhra la jiri oo yaa barzakh iyo qabriga lagu jiray kadibna waxaan la xisaabi karin baa jannadii lagu sii jiraya marka waan sabrayaa wa waxay tidhi atakashaf inii atakashafu xanuunkii waan ku sabriye iyo suuxdintii iyo dhibkeedii iyo xanuunkeedii iyo miir daboolkeedii laakin cawradii cawrada dina waxaa weeye dee waa shay muhim ah in asturo oo qofka uun cawradiisa la arkin taas marka waxa weeyaan ilahay iga bari ini atakashaf fadculah li ilahay ii alla atakashafa inay cawradayda faydmin xishoodka gabadha xishoonaysa fiiri fadacaa lahaa ilahay buu u bariyey markii dambe waxaa li markay suuxinta qabato iyadoo aan dhadhaqaaqin oo cawradayda inay faydmin ayay suuxi jirtaan yidhi saxiix marka saxaabadii waxay ka fahmeen inay ahlu janno tahay oo mubashiraat fi ljanna kuwa jannada lagu bishaaray ay kamid tahay ayay ka fahmeen radia allahu canha qala imaamu xadathana mxamed bnu salaam qaala xadathana mklad can ibni jurayji qaala akhbarani caطa anahu ra'aa wuxuu arkay umu zufara gabadha umu zufr laihahdo sucayr layihahdo tilka almar'ata haweeneydaasi tawiilatan dheer sawdaa madow calaa sulami اlkacba kacbada jaraantarteedii bayna saareed ama haysatay riwaayo kale waxaa soo baxa star lkacba kacbada yani Eh, asturkeedii asturkeedii iyo eh, maradii ku dadneyd ayay saa uhaysatay marka sulamkii iyo meeshii laga fuulayo jalanjalada kacbadana kama dheera meeshaasay yay u dhoweyd marka mara sulam baa laleeyahy mara staaru qaala wuxuu yihi wa akhbaranii cabdullah ibn abi mulayka uu ii sheegay ana alqaasima akhbarahu ana caaishata akhbarathu ana nabi sal l slam kaana yaquul nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray maa asaaba almu'mina qofka muminkaa ma wixii asiibo oo min shawkatin qadax iyo famaa fooqa wixii ka koreeyaa fahuwa kafaara dambi dhaaf ay u tahay dambigaa lagu hoobinaya xadiid saxiixulisnaada wey xadiidka islaantaas markaa iyadana qisadeeda waa soo maray cabdullahi bin cabaas qaala xadathana bishru qaala xadathana cabdullahi qaala xadathana cubaydullahi bin cabdiraxmaan bin cabdillahi bn mawhibin qaala xadathanii cami cubaydullahi bin cabdillahi bn mawhab qaala samictu abaa hurayratan maqlo yaquulu leh qaala rasuul lahi sal la alي waslam nabig wuxuu yihi maa min muslimin muslim ma jiro yushaaku la mudaayo shawka qodax fi dunya adduunyada oo yaxtasibuhaa ajir xisaabanaya waxaa ku dhaca o dhanba waa musiibo ku dhacday waa ku sabray ilahay buu ku aqoonsaday ajirna waa xisaabtay ilaa qusa waxaa lagalaga jari qusa waxaa la jaraya manqaska waa lagoya manqas yani qasi ilaa qusa bihaa waxaa laga goynaya bihaa bisababihaa musiibada yagay ku dhacday qodaxdan allah ka dhigee min khataayaahu dunuubtiisaa laga goyn yowma alqiyama maalinta qiyaama wixii dembi awlamiya baa lahaye meeqaa musiiba ku dhacday waa ka jar ka jar ka jar ka jar ilaa uu dembigiisa o dhan baabaaba saxiix wey xadiidka saxiixu ligayri qaar baa ku qaala musanif raximah llah xadathana cumar qaala xadathana abi qaala xadathana acmar sulayman qaala xadathana abu sufyaan dalxa bnu naafic baa la dhahaa dalxat bnu naafic kunyadaasu mashhuur ku yahay abu sufyaan dalxat bnu naaficin can jaabir bn cabdillaahi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlay qowlu leh maa min muminin qof mumina ma jiro walaa muminatin gabadh muminada walaa muslimin nin muslima walaa muslima gabadh muslimada oo yabrudu jiran maradan jiro ilaa qasa allahu ilahay wuxuu jaraa bihi bisababihi maradkaas sababtiis canhu xaggiisa min khataayaah dunuubtiisu ilahay ka jaraa subxaana wa tacaala haddii saxiixa weeyaan waxaas dhan markaa maradka iyo masaaibta iyo dhibka adduunyada lagu maraayo in lagu sabraa lagu xumbaaya qofka lagu boorinaya su ajir u helo baabu hal yakunu hal yakunu ma noqon qowlulmariidi qofka jiran hadalkiisa inii wajicun waan xanuunsanahay shikaayatan ma noqonayaa shikaaya sheegasho ma noqon aad ka sheeganayso ilaahay wuxuu kuu qadaray oo dee laleeyahay ilahay baad ka sheegatay oo maadan sabrin oo qadarka maadan rumaynin oo saa may soo geli maya ma soo gelayso isaga niyadiisay ku xidhan tahay iyo qaabka uu hadlay hadduu marka xanuun sheeganayo oo xanuunkaasi uu sheeganayana qadarka ilaahay ku rumaysan yahay musiibadaasna ajir iyo hawaab uu ka rajeynaya allah subxaanahu watacaala wax markaas ilaahay ka sheeganayana unan ahayn dhibaato malaha way banaan tahay waa ra'saah waa kii dhihi jira nabiga aleyh isalaatu wasalaam madaxayow ayuu yii nabiga alay salaam inii uujacu inii uujacu kamaa yuujac waan xanuunsanahay u riwaayo kale ucaku kamaa yucaku rajulayni minkum laba nin oo idinka naga mid a ku dhacda yaan qanadaabu rasulka dhihi jira aleyh isalaatu wasalaam xadathana zakariya qaal xadathana abu usama xamaad can hishaam can abihi curwa qaal dakhaltu waxaan galay ana wa cabdullahi bnu zubayr walaalkiis ka weyn weeyaan oo saxaabi ah, asagun waa taabici curwa bnu zubayr iyo cabdullahi bnu zubayr calaa asmaa baan u gallay waa hooyadood asma bint abubakr daati nitaaqayn radia allahu canha qabla qatli cabdillaah cabdullaahi bnu zubayrka intaan la dilin bicashri layaal toban habeen intaan la dilin wakiil cabdilberi bin marwaan waqtigiisii la dilay xajaaj baa dilay oo la salbiyey welibe intaan la dilin toban beri ka hor iyo hooyadood oo boqol jir ah asma bint abubakr boqol sano jirta hal inigoo ka dhacayna ayuna jirin caqligeedii maskaxdeediina waxba iska bedelin yay booqasho ugu tageen wa asmaa asmana marka ay u tageen wajacatu way xanuunsan tahay faqaala lahaa cabdullaahi cabdullahi bnu zubayr baa hadlo hooyadii la hadlo wuxuu yidhi kayfa kayfa tajidiinaki seed iska helaysaa seed dareemaysaa maxaad tahay maxaad qabtaa seed tahay ayuu yidhi waa booqday qaalad waxay tiri wajica waan xanuunsanahay shikaayo marka maaha shakwo baa iyo sheegasho xanuunkeedii bay ka hadasho sheegtay mooyeene alla kama sheeganayso qaala wuxuu yidhi ibnii fi lmowt aniguna geeri baan ku sugnahay ah, xaaladayda khatar bay kusugan tahay xisaar baa lagu sameeyey tadwiiq baa lagu sameeyey waa la go'doomiyey xaggii xaggaa lagaga go'doomiyey manjaniiq baa ku dhacaya magaaladii iyo kacbadii marka inii fi lmowt riwaayo kale wuxuu yihi ina fi lmowti la raaxa markii hooyadii tiri waan xanuunsanahay yaa wuxuu yihi geeridu raaxa ku jirta marka hadalkaasi waxay ka fahamtay inuu ay leedahay uu ku leeyahay ilaah de haddaad cumriga dheer rawaad heshay cumriga dheer ilah waa ku siiye geeridu waaba raaxay kuu noqoni saas ka fahantay ini fi darna inuu mowt isaga uu tamaninaayo oo geeri tamanin oo ayaduna deena uu maqashiinayo si markaa musiibada asaga ku dhacda iyaduna musiibay ku tahay ajir iyo thawaabna meeshaa ay oga hesho iyaduna waa lagu fasiray fa waxay tiri lacalaka tashtahi mawti a waxaa laga yaabaa tashtahi inaad jeceshahay oo doonaysa mawti inaad dhinto falidalika sidaasa tatamanaa maad u tamaninaysaa soo maha inaan dhintaad jeceshahay oo ani aan geeriyoodo sidaa darteed baa adigu aad uleehay inii fi lmowt waa geeri baan rabaa si anigan aan u xanuunsado oon u murgo oon u walbahaaro iyo hadalkii kale oo ahaa isagaa wuxuu yidhi ina fi lmowti la raaxa markaase waxay tii lacalaka tashtahii mowti anaad iila jeedaa falidalika tatamanaa mowt baad tamaninaysaa oo doonaysaa inuu imaado inaad dhintaad jeclaan laheed falaa tafcal saa yeelin mayd lama tamaniyo intaad nooshahay caqligaadana uu joogo ajir baa kuu soconaysaa cumri dheer iyo cibaado wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo uu qofka siiyo weeye khayru naasi man daala cumruhu man daala cumrahu waxasuna camalah camalkiisuna wanaagsado daala cumruhu cumrigiisa u dheeraado waxasuna camaluhu camalkiisana wanaagsanaado falaa tafcal ha yeelin fa wallahi baan ku dhaartay ba haddana tiri maa ashtahi geeri anigu ma ishtaheenaayo inaan dhinto aan amuuta inaan dhinto ma ishtaheenaayo ma jecli xataa yaatiya ilaa uu ii imaado calaa axadi darafayka calaa iyo calaya labadaba waa wa waa lagu waa ku suubi kartaa xataa yaatiya calaya korkayga ilaa uu yimaado axada wuxuu u kordhamay markaa ma jira xataa yaatiya calaya axada darafayka axada darafayka labadaada daraf midkood ilaa uu isoo maro inaad dhinto aniga ma rabi a hadda darafayn qofka laba insaanku laba daraf unbuu ku sugan yahay ima asixa walcaafi o ima almarad inuu caafimaadsan yahay oo xanuun iyo caafimaad ka qabo iyo inuu xanuunsan yahay labadaas hadda waxa weeyaan waad caafimaadsan tahay waad nooshahay ilaaba aad dhimato ama aada badbaado ood caafimaado ood guulaysato labadaa un inaan mid u joogaan rabi lahaa oo haddaad de guulaysatana waa farax haddii kalena musiibo weeyaan oo musiibadaan u joogay u noolahay aan i xanuujisay ajir hawaab helayaa haddaan ka dhinto aanan heleen xataa yaatiya calaya korkayga axadda darafayka labadaada dhinac mid kamida oo ah caafimaad iyo geeri oo mase tuqtale lagu dilo oo fa axtasibaka dilkaadaasna aan sabro oo ajir iyo xisaabto ajir iyo hawaab xisaabto wa imaa an tadfara fataqara cayni taas wey marka xadda darafeynki buu ka hadlayaa xadda darafeynka mid caafimaad iyo mxu dhimasho way noqon dil qofkiiba la dilo hadduu dagaal ku jiray ama uu guulaystana waa xadda darafeyn ayaduna labadaa xaalo wey aw tuqtala in lagu dilo faaxtasibaka dhimashada aad dhimatay waalidda ilmihiisi hadduu dhinto xanuun buu ku hayaa xanuunkaa xanuunkaa iyo musiibadaas deen aan xisaab iyo ajir iyo sabir aan la imaado saa ajir ku helo wa imaa an tadfara inaad guulaysato adafru huwa intisaar inaad guulaysatoo aad cabdilmelig iyo banu umaya iyo xajaaj ka adkaato fataqara cayni ishayda ay ku qabowsatoon ku farxo guusha aad heshay labadaba marka waxaa weye wanaag bay i tahay oo haddii musiibada u dhacdo laga adkaado lagu dilana dee musiibo weeyaan oo musiibadaasaan inaa lilahi wa inaa ilay rajiun intaan dhaho yaan ajir ka helaya masaa'ibtii dembiga lagu dhaafaayey yay ii noqon haddii aad guulaysatona farax iyo nasri iyo guul bay ii tahay indhega ku farxaaya fa iyaaka waxaad iska ilaalisaa ibnu zubayr ow cabdullaahi ow an tucrada in laguu bandhigo calayka korkaada khudatun xaalad iyo khaslo iyo shay falaa tuwaafiquka a aan kugu habooneen fataqbalahaa taqbaluhaa aada aqbasho karaahiyat almowt geeraada ka cabsanayo khaslad iyo xaalad aan kugu habooneen dadanimadaada iyo diintaada iyo sharaftaada iyo karaamadaada aan ku habooneen intii lagu bandhigo haya aad tiraahdo adoo geeri ka cabsanayo iska ilaali abad dhimatiida sharafta ka dhimo sharafta ka dhimo oo ku dhimo bay ka wadaa iyaaka waxaan kaaga digaya an tucrada in lagu bandhigo caliga khua yani khasla xaalad lagu bandhigo wadahadal baa furmi kara rag bays hayaan falaa tuwaafiquka khudadaasna khudo kuwaafaqaysa maaha oo adiga kuu dhiganto oo khayr wanaag kugu jiro oo fataqbaluhaa inaad aqbasho iyaaka karaahiyata mowti geeri adoo ka cararay wa inamaa cana ibnu zubayr wuxuu ula jeedaa lan yuqtala in la dilo oo fa yuxsinahaa dalika halkaa marka tafaasiirtii qaar kamid oo sheeg yuu halka wuxuu ka hadlayaa in la dili doono ah, oo deena ay hooyadii walbahaarto walbahaarka iyo musiibadaasna ixtisaab iyo ajir ay ka raadsato saadeena ayadana dembi dhaaf lay ku heshay saxiix isnaad adigo sanadkiisa waa saxiix weeyaan ibn abi shayba nuaym fi lxilya soo saareen qala xadathana axmed bnu ciisa qala xadathana nabigoo qandhaysan buu u galay aleyhi korkiisana ay tahay kaiifa go kadiifadii maarata weynoo yar culus oo jafaa ayaa nabiga kor saaran qanada ilan qaarkeed waa lala waa lala qarqaraa waa lala qarqaraa kaiifa kor ka saaran fawadaca yadahu calayhi karku gacanta saa uga saaray saxaabi abu saciid nabiga alayh salaam marka wadculyadi waa kasoo marnay sacad nabiga wejiga ka saar caloosha ka saaray qofka xaniinsan inaad dabarka saa madax saa uga taabato ama wejiga ka taabato way iska banaan tahay dabcan haddii uu aynan ahayn dad ajnabi oo kale ah haweenay rag iyo aynan ahayn fawadaca yadahu caleyh gacantu kor ka saaray fawajada wuxuu helay xaraaratahaa gacanta kuleelkeedii fowqa alqatiifa sijaayada korkeeda xaraarataha xaraarat alxuma qanada kuleelkeedii fowqa alqatiifa gu korkiisii ayuu qanadii iyo kuleelkeedii ka dareemay saxaabigii oo aad buu u hayaa nabiga sala allahu aleyh waalihi wasalam faqaala abu saciid ba wuxuu yihi maa ashadda xumaaka yaa rasuul allah maxaa ka daran xumaaka qanadaada yaa rasuul allah rasul qana daran baa ku haysa qaala nabig wuxuu yihi inaa kadalik saasaan anagu nahay inana wuxuu ka wadaa macshar alambiyaa annaga ambiya haddaan nahay sida dadkay u qanadaan oma qanano qanadanana ka daran wey arrintaana waa un rafcu darajaat iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu usii kordhiyo karaamada iyo ciziga inaa kadalika sidaasaan anagu nahay yshtadu calaynaa waxaan ugu daraani albala imtixaanka wayudaacafu lana alajru ajirkana waana noo laalaabi oo meesha waxaa la bixinayaa ujuur iyo xasanaat iyo khayr iyo takfiiru sayi-aat ambiyada marka waa loo laalaabi khayrkii iyo ajirkii iyo thawaabkii ila ma lehe faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuul allow ayu naasi dadka keebaa ashadu ogu daran balaayan balaayo dadka yaa ugu imtixaan badan qaala wuxuu yhi alambiyaau ambiyada oo iyagoo ambiyaa oo rusula oo waxyi loosoo loo soo dhiibay oo macsuumiina oo maxaa dad aaminiin oo sidqi iyo run wata yaa inti loo istaaga le been baad sheegteen soo imtixaan maaha soo ibtilo maaha ibtilo wey wey alambiyaa kadib deena wixii dhibaatadii adduunka ay musiib masaa'ibteed aa ku dhacaysa xanuunkii qandhadii qaar baa la dili qaar baa wax la yeeli alambiyaa uma saalixuuna dadkii saalixiintaha wanaagsanaa waqad kaana ayaa ku xiga waqad kaana axaduhum midkood wuxuu ahaa saalixiinta yubtalaa kii la imtixaamo bilfaqri faqri baa lagu imtixaami jira dad baa faqiirnimo iyo saboolnimo iyo wax la-aan lagu imtixaami xataa maa yajidu ilaa unan helinba ila alcabaa'ata go' mooyeene buste yajuubuha uu gooyo fa yalbasuhaa xidhan ah, joobku waa qaci wax kalu waaye wax maro aho uu qaarkahood qaarka dambeba ku xidha intuu waayo yuusan intu u kala gooyu dee luqunta kuridan luqunta ku dhex ridani intaasaa dee maro iska socoto oo cawradiina ku asturanayo qaarkiina u saaran bay noqonaysaa yajuubuha fa yalbasaha markaasuu xidhanaya ma jirto shaar iyo dhar fasaa'il ahoo lagu lagu sameeyey jirkii loogu talagalay ma aha halkaa go-aasuu marka wax kasta u qaadan u niyoonaya oo rizaar warijaa waxo dhan hoosgunti iyo kor iyo fa waa iska xidhan waa iskaga socdaa marka wa waxaa lagu imtixaami qaarkood bilqumani baa lagu imtixaamaya xataa yaqtuluha ilaau ka dilo qaar baa qumal lagu imtixaami qumal injirta wey yani xanuun baa ku dhici xanuunkiibu la silci la rafaadi ijir baa geli dixri baa geli waa u dhimanaya waa u dhimanaya qaar baa sidaa ku dhici oo qaar baa cadhadiwaxyaala lagu imtixaami kamid walaa axaduhu midkood yaa kaana wuxuuba ahaa waxay sidaa tahay ashadda mid kaga daran faraxan faraxa bilbalaa'i balaayadaa iyo dhibkaas soo gaaray wuxuu kaga farax badan yahay min axadikum min faraxi axadikum axadkiin faraxiisa bilcadaa'i siismada uu ku farxayo axadkiin sida cadiyada iyo nicmada iyo barwaaqada iyo waxyaalaha adduunka la jecel yahay oo ugu farxo ibtilada iyo imtixaankay kaga farax badnaayeen iyagu markiiba sida ku dhaco dhoola iyo farax iyo shukri iyo nicmo ayay u arkaanba maxaa yeele wixii aakhare iyo dhibaato ahaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka baabi'iyey aakhare waxba looma haysto kan loo barwaaqeeyey aakharana la sugaayo kaasaa marka ayaa dhibaato u taallaa kaana ashadda faraxan bilbalaa'i min axadikum min faraxi axadikum uu ka farax badnaa bilcadaa u ku farxayo xadiidku saxiix weeyaan qaala raximah llahu tacaala baabun ciyaarat lmuqmaa calayhi qofka muqmaa caleyhi in lamiir daboolo ee aan waxba kala ogeyn xiskiisi tegay xanuun darteed in la booqdo kuwa maaratay wacyigooda uu tegay da-da iska xanuunkood wacyigooda uu tegay kuwa uu istarooga ku dhacay kuwa mxuu aha koomaha ku jira ee caqligoodii maskaxdoodi waxba unu shaqeynaynin iska maqan intaba waa la booqan karaa macnaha ma dhahaysid booqashadu qofka la booqanayo inuu kaa warhayo oo alalaha qalbigiisa ku farxo oo ducadaadi uu maqlo oo inaad maarata xisaan u samayso uu kugu shugriyo oo arrintaa keliya la fiirin mahayo la fiirin mahayo e qof aan waxbaba kaa ogeyno inaad u timid inaan u imaanin midna aan warhayn baad booqan sababtu waxa weeyaan ducadaa aad u duceynayso ajirkaa intaa utagaysa eed booqanaysa ad ka helayso dadka ehelkiisi ahaayo o ayaga laftirkiisu istinaas iyo weheshi kaa helaayo oo ku farxaya imaashahaad u timid waxaasoo xikam iyo faa'iidaha ku jirte keliya qofkii jiranaa asagiiba waa maqan yahay maxaa laga booqan ma dhahaysid qaal xadathana cabdullahi bnu muxamedi qaal xadathana sufyaan can ibn lmukadir samica jaabir bn cabdillahi yaquul maridtu waan jiraday malaban xanuun fa ataanii nabiyu nabiga alayh salaam baa ii yimid yacuuduni isagoo i wa abubakr abubakrna waa la socdeen wahumaa nabiga iyo abubakarna maashiyaani way lugeynayeen waa socdeen fawajadaanii waxay heleen ugmiya calaya anoo laymiyar daboolay oo wacyigeygii uu tegay iyo dareenkayga caqligii fatawada'a nabiyu nabiga calayh salaam baa weysaystay uma saba wuxuu shubay wuduua weysadiisa calaya anigibuu igu shushubay nabiga calayh salaam weysadii kasoo hadha hambadiisii oo waxaa weeyaan barakadii nabiga calayh salaam inay gaadhuu raba faafaqtu afaqtu markaasaan miirsaday faida nabiyu waaba nabigii sala allahu aleyh wasalam haddaa inaha kala qaadayba nabi maxamed baa ka fadhiya sala allahu aleyh waali wasalam nasiibka fiiri waxa booqdanaya u duceynaya u weysaysanaya biyaha ku shubaayo waa nabi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam markaasba wixii mas'alada marka ku taagneyd ayuu weydiinaya waa fursad saciida fursad weyn wey faqultu waxaana ya rasuul allah kayfa asnacu fii maali xoolahayga maxaan ku sameeyaa kayfa aqdii fii maali oodayga xoolahayga seen kukala xukumaan ku kala maamulaa ha xoolihii ilan jaabir bn cabdillaahi radia allahu canhu marka asal iyo farac midna ma jirin waxaa ujeedaa ha asal iyo farac midna ma jirin walaalihiis gabdho walaalihiis oo ilaa sideed gaaraya qaarkood sagaal toddoba ay isku khilaafaan yaa jooga falam yujibnii bishay waxba iguma jawaabeen nabiga calayh salaam xataa nazalat aayat lmiiraah yastaftuunaka qul illaahu yuftiika fi lkalaala aayadda dambe yaa soo degtay oo ah uktada qof hadduu dhinto oo uu ka tago walaashiis walaashiis ama gabdho walaalihiisa hadduu ka dhinto taasay aayaddu ka hadlaysaa marka kalaaladana waa qofka aan asal iyo farac midna lahayn baa kalaalo la dhahaa oo dadka walaalihiisa keliya ay u siman yihiin gaararka ka fadhiyaan min alikliil ikliil takalul baa laga kelayo xawaashidaa kor fadhida mooyeene wax hadda maanta ama asala ama farac ahog uxiga ma laha aayaddaas haba kasoo soo degtay oo dhaxalkii ka hadlaysa xadiidku saxiix weeyaan naam baabun ciyaadatu sibyaan caruurta yaryaroo la booqdo ayaguna ilmo xanuunsan haddii la booqdo islaantii ama aabihii ama dadkii dhahaystay ilmihii xanuunsanaa ah loogu tago lagu booqdo dayb oo loo duceeyo waxaasoo dhan marka ciyaadadu macnaheedu way badan tahay waa ilmo yaroona booqashada waxba ka ogeyn waxba aan kugu maaragtay shukrinaynin in marka la booqan karo si waalidkii dhalay iyo asagaa oo loo duceeyo oo lagu soo tuufay iyo ajr iyo thawaabkaas waxoo dhan ba ku jira xadathana xajaaj qaal xadathana xamaad can caasim alaxwar ibn sulayman can abi cuhmaan nahdi can usaama ibni zaydin radia allahu canhumaa ana sabiyan wiil yar oo libnati rasuulilah gabadhii nabiga calayh salaatu wasalaam zaynabeed ay dhashay yaa haaqulo cuslaaday xanuun culus oo ilgeeriyaad buu yeeshay xanuun culus baa ku dhacay markaasi gabadhii waxay dareentay wiilkii inuu xaaladiis culus tahay fabacathad waxay dirtay ummuhu hooyadiis ila nabiyi nabiga calayh salaam waxay u dirtay rasuula usaama binu zaydka laftirkiisay dirtay oy tiri an ard u tag nabigo waxaa ku tiraahdaa ana waladii ilmahaygii wiilkaygii fi lmowt geeri buu ku jiraa xaalatulmowt buu sugan yahay imow imow faqaala nabiga alayh salaam qaala alayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lirasuuli ninkii ay gabadha soo dirsatay idhab orod u tago faqul lahaa waxaad ku tirahdaa ina lilaahi maa akhad ah, ilmo yaroo sakiiray oo dhibanaya oo maaratay nabigan muhimaad iyo shaqo weyn iyo howlo badan buu ku jiraa howlabuu ku jiraa dadkiibu waxbaraya dadkiibu wax u akrinaya howlihii dacwadii diintiibu kala dabanaya umuurihii buu ku jiraa marka dee ilmahaas markaa asaga ah tacsiidaasuu nabiga u arkay inuu u diro oo gabadha sidaa ku sabirto sidaa ku sabirto ina lilaahi maa akhada ilaahay wuxuu qaato asagaa iska leh oo marka hore asagaa lahaa walahu maa acطaa wuxuu bixiyana asagaa leh marka wuxu uu bixiyey uu lahaa ayuu qaataye wa kulu shayin wax walbana cindahu alla agtiisa ilaa ajalin muddo xaggeed baade musaman muddo la magacaabay oo madala hun dhaafi karin wax walba leeyahay oo haddee uu nabigu utago iyo hadduu booqdo midnaba laa yuqadam walaa yuair laga hormarin maayo laga radi marin maayo marka muddo musaman mlma qof walba ku tagaya faltasbir gabadha ha sabirto ee gaarsii waltaxtasib ajir ha xisaabato niyadda intay hagaajisato ilmahaas hadduu ka saqiiro saqiira haru u noqone ixtisaab ha la imaato ha xisaabato ajir ha xisaabato saasuu nabiga sala la alay waslam ku yiri waa tegey marka fa rajaca arasuulu wii ninkii la diray waa tegey fa akhbaraha gabadhii buu u sheegay fariintii tacsidina waa ka gaarsiiyey nabiga fa bacathat ilayhi mar labaad bay nabiga usoo dirtay ninkii tuqsibu caleyha iyadoo dhaarinaysa nabiga lamaa jaa inuu u yimaado noo imow ilahay baan kugu dhaarinay noo imow faqaama nabiyu nabiga alayh salaam waa kacay marka haddii la dhaariyey fii nafari min asxaabihi koox saxaabadiisa kamida intuu israaceen ayuu nabiga tegay minhum sacad binu cubaada kamida sayid khasraj faakhada nabiyu nabiga alayh salam wuxuu qabtay asabiya ilmihii yaraa wiilka yaraaduu qaaday fawadacu bayna thandawatayhi athunduwa bimuhaabati thadyayn lilmar'a naawenkana thadyeyn baa la dhahaa raggana waxaa la dhahaa thunduwatayn baa la dhahaa marka thunduwa waa naaska ragga thadyina waa naaska haweenka la dhahaa fawadacahu wuxuu dajiyey bayna thunduwatayhi nabiga labadiisa naas dhexdooda daji xabadku saa u saaray walisadrihi ilmaha xabadkiisuna qacqacatun shanqan baa ka yeelaysa qacqaca yani shanqar baa ka yeeli ka qacqacati shannati maqaar baaliyoobay oo sibraar ahoo aad iyo aad u duugoobay sida uu qababadax u dhaho marka la taabto oo kale saas oo kale ilmaha xabadkiisi qararac u leeyahay waa xaraarugii iyo sakaraatulmowtkii ayaa qalbigiisi xabadkiisii ayuu la qararac leeyahay fadamacad waxaa ilmaysay caynaa rasuulillaah rasuulka labadiisa indhood sala allahu aleyh wasalam faqaala sacdun sacd binu cubaada wuxuu yidhi atabkiin ma ooyi wa anta rasuulullah adoo rasuul ilaahaya ah. ooyintaasoo tii la reebay maxaad u ooyeysaa tii oohinteeda dhawaaqaheeda la nahiye la reebay iyo middanaa iskaga darmatay faqaala nabiga wuxuu yihi inamaa abki anigu waxaan la ooyayaa raxmatan lahaa naxariistaan u naxariisanaya gabadheeda iyo ilmahan yare dhimanaya in allaha ama nafta raxmat laha nafta in allaha laa yarxamu in allaha ilaahay laa yarxamu ma naxariista min cibaadihi ila aruxamaa kuwa naxariistu ilahay u naxariistaa saas weeyaan marka waa ilmo qofka indhahoo ilma ishoo ilmaysa iyo qalbigoo walbahaaroo murga waa raxmad iyo dul muxuu ahaa duljileec qofka ilaahay naxariis uu geliyey tusaysa qofku inuuna inaba dabcin oo qalbigiisa un isbedelin oo yani oog adke adeeg baa ku jira marka nabigu waa ilmayy sala allah alay wasalam laakiin afkiisa wax kala kama soo bixin wax xumaana kama soo bixin walaa naqulu ilaa maa yurdi rabuna rabbigaa wixii raadli gelinayo o yarda rabana mm, yarda rabbuna saxiix wey xadiidku marka ilmaha yar iyo caruurta yar iyo qof baa hible ka xanuunsan ilmaha ka xanuunsan hible iyo ilmaha maratay ina hible ka jiran oo xanuun isbitaal ka yaalla iyo waxaas o dhan ciyaadadii bay soo wadageli booqasha bay soo gelaysaa ayib baabn xadathana alxasan bn waaqicin qaal xadathana damra wuu dhaca mararka qaar way dhacaan kutubta masaanida inay baabun iska dhahaan aan turjumo lahayn marka baabkii waxaan ku jiraan hore ee ah mariidka mariidkii baa weli lagu jiraa xadathana marka kalfasli bay dhahaan baabkan kalfasli marka fasliga aan turjumad baabka hore cinwaan u ah xadathana xasan bnu waaqicin qaala xadathana dara damrat an ibrahim bn abi calba qaala maridat imraati wuxuu leeyahy ninka la yihahdo ibrahim bn abi damra bn abi calba maridad waxaa jirata imraati xaaskay islaanta xanuusatay fa waxaan ahaa ajiikii u tagaa ilaa umi darda baan utegi jiray islaantii baa ka xanuunsan wax dab u shidi male umu dardu marka utagayaa u dhow fataqulu lii waxay ugu leedahay kayfa ahluk wareerkaada bal ka waran faaqulu laha waxaan ku leeyahay marda way jiran tahay fatadcu lii biacaamin cuntoy marka igu yeedhi war cunto u keena walba fadhiisiya ila wax dab ushidi ma lehe faakul markaasaan cuni uma cudtu waan kusoo laaban fafacaltu dalika fafacala dalika sidii baa iyadoona yeeli markaan kusoo laabtaba maalin kale faji'tuhaa marata mar baan u imaaday umudarda faqaalad waxay igu tiri kayf say yahay say tahay gabadhi xaaskareed ka waran qultu waxaa qad tamaathaluu hadda way soo yarduudsadeen tamaathaluu way soo roonaadeen ehelkaygi ehelkii reerkii hadda waa soo roonaaday faqaalad waxay tihi inamaa kuntu waxaan ahaa adcuu laka midii tii kugu yeedha bidacaamin cuntaan kugu yeedhi jiray war cunto u keenaan dhihi jiray an kunta inaad aheenb aheed baan cunto kugu yeedhi jiray tukhbirunaa mid noo sheega can ahlika reerkaada annahum marda inay jiran yihiinta aad noo sheegi jirtay yaan yaanqudada iyo cuntada kugu siin jiray fa amaa an tamaadaluu haddayse roonaadeen falaa nadcuu laka bishay waxba kugu yeedhi mayn hadda reerkaada waxaa kuu qabtaano ciddii islaantii shaqa yaynan u baranin oo shaqadiiba in lagaa qaaday aan u malaynin ciddii marka kusoo celi hawshii cuntadii iyo hawlahaadii halka ka soo wad ah, adigana hawlahana u baranin fa ima an tamaathaluu hadday soo roonaadeen falaa nadcuu laka bishay waxba kugu yeeri mayne shaqadaada qabsa marka saxiixulisnaad wa xadiidka nacam ah, waxay leen cillo ku imaada hadday zuusha ciladii macnihii kalena waa raacaya waa raacayaa marka waxay ahayd waa musaacada xed iyo wakti ku kooban bay ahayd waktigeedii waa dhamaatay qaala imam buhaari raximah llah baabu ciyaarat acraab dadka acraabta ee reer baadiyaha xataa waa la booqani oo iyaga laftirkooda ciyaadada wax kuleeyihiin in la booqdo oo loo soo duceeyo oo maradkan iyo xanuunkan iyo waxay ka helayaan ajir iyo habaaba loo sheego oo sabir loo sheego ayadana ku jirta xadathana mxamed bn slami qal xadathana cabdlwahaab athaqafi qal xadathana khalid alxada an cikrima can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalam dakhala calaa acraabiyin mid reer baadiye oo xanuunsan buu u tagay oo u gala yacuudu inuu booqdo faqaala nabigu wuxuu yihi laa ba'sa calayka dahuurun in sha allah saas ku yihi laa ba'sa calayka korkaada wax buusiya dhibaato ma laho dahuurun huwa dahuur xanuunkan isaga ahe ku haya waa daahirid oo dembi dhaaf weeye insha allah hadduu ilah yihahdo dembigaa lagu dhaafaa kolba haddii dembigii lagu dhaafina wax dhibaataa malaha wax dhibaataa ma laha qaala wuxuu yihi eh, ibnu cabaas qaala alacraabiyu ninkii reer baadiyaha hadalka macaane nabiga uu ku yihi ee rajagelinta ah ayuu markuu qaadan lahaa wuxuu yihi bal ah, wuxuu yihi hiya xuma warkaa tiri waa dahuur iyo laa iyo intuu intiqaal ku sameeyey bal intiqaal yuu maya hiya xuma waa qandho ah, tafuuru ah, qandho waxaa weeyaan karaysa shubaalinaysa calaa sheekin sheekh bay ku shubaalinaysaa ay ku karaysaa odaygaasoo kabiirun duqoobay qandho waxaa weeye oday duqoobay kukar ku karayso oo fawraan ololinaysa kamaa sida e, kaymaa tuziiruhu kaymaa tuziiruhu say u ziyaariso oo u boodaa qubur quburta u wadaa bu yiri quburta ziyaaranaya qubuurta u wadaa ilaa qabriga u galana kama hadhayso waa qandho kulol oo oday haysa oo qabri ku wada bay saasuu e, isaga yiri hadalkii nabiga macaanay rajadaha inuu qaatay ahayd qaala nabigu wuxuu yihi fa nacam idan a fa nacam waa sidaa marka waa sidaa marka sidaa weeyaanoo wa xuman tafuuru calaa shayin kabiir kama tuzulu qubur waayah sidaa weeyaan afkaada lagu raaci carabkaada haddaad tafaa'ulki diiday oo tashaa'um ka jeclaatay iyo mxuaha baasasho iyo hadal xun ka jeclaatay waan ku daayay wey fa nacam idan marka hadalka wanaagsan baa fiican saxiix wey waxay riwaayooyinka kala caddeeyeen inuu ninkii u dhintay xanuunka asagaa ah. annahu maata ficlan xanuunka udhintay riwayat cabdirazaq oo saxiixa ayaa sheegaysa mursal baa ahaatee inuu ninka asaga ahaa xanuunkii uu u dhintay ayay caddaynaysaa nacam marka haddii xanuunkii eh, xanuunka si khatar kastaba la ahaado mar walbaba naxariista ilahay lagama quusto ilahayna qofka rabu bogsiye oo caafimeeya caafiya caafimaadkuna waa noocyo badan yahay marka waa dahuur waa dambi waa khayr waad ka bogsan waad ka kici rajadaa qofka in lagu kiciyaa fiican haddii la booqdo oo haddaad tirahdo qofkan xanuunka ku hebel ba ahaa rajo ma lehe hebel baa udhintay hebel baa u dhintay waa kii hebel udhintay cudurkan ah aad ku tiraahdo qofkii isagoo dhibanin buu silcaya oo xaruun nafsi ah ku dhacaya oo murug baa qabanaysa dadka qaarna waa ku agsheekaysanayaan qofka xanuunsana lagu agsheekaysan markaasa amhile iyo tusaalooyin loo soo qaadan oo meel kasta lagu dayo waa hebel baa la kari waaye kada saa weeye ilgeeriyeed buu leeyahay baa laleeyahay waxaasoo dhan waxa weeyaan waa nooc xanuuna waay xanuun wey qofka inta uu nool yahay wuxuu rajo ka qabaa inuu caafimaad helo markii dee waqtigiisa ay noqotana wuu dhimani marka xagga niyadda iyo qalbiga moraalka in loo dhisa iska fiican wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslama aleyh